وعن عطاء بن السائب قال wuxuu yidhi araada wuxuu doonay cabdullaahi bnu mugiira an ya'huda inuu qaato ama inuu qaado min ardi muusa bnu طalxa min ardi musa bni alxa muuse bnu talxa ninka la yidhaahdo dhulkiisa inuu ka qaado min alkhuduruwaati khudaaraha dhulkaa ka baxa xaggooda inuu ka qaado sadaqatan inuu sake ka qaado cabdulahi bn muqiira wuxuu damcay dhul uu lahaan jiray muuse bnu talxa oo khudaari ka baxdo inuu khudaartii dhulka ka baxaysay seke ka qaado fa qaala markaasaa wuxuu yidhi muusa bnu talxa wuxuu yidhi laysa laka kuma sugnaanin daalika arinkaas arrintaa malahid waay inaad khudaar dhulka ka soo go'day seke ka qaado arintaasi kuuma bannaano way xaqu malihid maxaa ilay inna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuul alle kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda laysa ma ahaanin fii daalika arrinkaa dhexdiisa oo khudaarta ah. sadaqatun wax zakaa ma ahaanin yacnii nebigu wuxuu dhihi jiray buu yidhi khudaaraha dhulka ka baxay saka laguma leh marka seed sake iga qaadaysaa wey oo khudaarta dhulkaiga ka baxday aad sako uga qaadaysaa rawa wariyey al asram baa wariyey fii sunanihi buu ku wariyey abu bakr alahram saaxibu alimaam axmed ayaa sunankiisa ku wariyey kadalika waxaa wariyey alxaakim iyo keyrkii eh, ayb ahram baa sunankiisa ku wariyey waana daciif waa daciifo dacfigiisu waxa weeyaan eh, dacfina waa ku jira inqiطacna waa ku jira ayb marka ma sugna sida imaamu daaraqutni iyo kayrkiiba ay leeyihiin waa mursal sanadkii sanadkiisana ficlan dacfi baa ku jira sidoo kale atirmidina sidoo kale wuxuu leeyahay wax khudaarta ku saabsan nabiga kama asixin sal alla lay wa wax xadiioo nebiga oo ka asaxay ma jiro ayb xadiidkaas waxaa deliishanaya culimmada qaarkood oo qaba in aan khudaarta baxda aan saka lagu lahayn waana madhabuljumhuur maalik iyo shaafici iyo axmedba saasay qabaan oo waxay leeyihiin waxyaalaha dhulka ka soo go'a keliya waxay sakadu ku waajibaysaa wixii la beego ee haddana la kaydsadoo kaydsi geli kara ee haddana la quuto la quutadaasi axmed lama qabo labada kala qabo waa maalik iyo shaafici ayb marka xadiiskan axaadiistay deliishanayaan buu ka mid yahay inaan khudaartu ka mid ahayn waxyaalaha kaydka gala waxyaalaha la beegana kuma jirto saas daraaddeed saka laguma labay leeyahay waa daciif xadii kalaa jira oo macnahaasoo kale sheegaya oo mucaad ibnu jabal laga warinayo oo dhahaya fii ma saqat alsamaa'u albaclu waasaylu alcushru wa fii ma suqiya binnadxi nisfu alcushr wainama dalika fi altamri waalxinطati waalxubuub waama alqithaa'u waalbitiikhu waalrumaanu waalqasabu faqad cafaa canhu rasuulu ullahi sal lla lay slam yani qisaagu waa baalkan aan dhahno bitiikhuna waa muxuu ahaayey baalkanaan dhahno muxuu ahaa bacurka maaha qarax bitiikh waa qarax rumaankana waa la yaqaanaa qasabkuna waa kan isagana sankorta iyo laanteeda biyaha laga miiro kuwa iyaga ah nabigu waa ka cafiye sal lla alay wasalam sakadii waa ka cafiye xadiidkaa xaakim baa soo saaray dahabi baa saxiixinaya laakiin cala asawaab xadiidku waa daciif khudaarta marka wax ku saabsan oo sakada ku sugaya saka lagu leeyahay ama ka anfinayo saka laguma laha dhahaya ma sugnaa ayb allahumma xadii baa jira mafhuumkiisa laga faa'iidaysanayo waa ee ay soo saareen xadii abu muusa nebigu sal ly sl mucaad ibnu jabal iyo abu muusa markuu u diray meesha la yidhahda yaman wuxuu ku yidhi sadaqada ha ka qaadina ilaa afar mooye waa shaciirtoo heedda ah xintada oo qamandida ah zabiibka oo cinabkaoo adkaaday ah iyo timirta xadiidka tabaraan iyo xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray wuxuu leeyahay shaahid wuu saxiixinaya sheekh albaani caleyh raxmat ullah alfaadda qaarkood waxay ku dareen baashan la yidhahda durada dura waa waa waaqelayda waase daciif oo waa shaad lafdiga durada ah afartaa kaluu ku marka afartaa un hadii la yidhi waxaa laga fahmayaa wixii aan afarta ahayn inaan sake lagu lahayn waana sida ay culimmada daahiriyada qaarkood ay mareen shawkaani iyo rajaxaya sheekh albaanina halkaasuu maraya ayib meelahaasay marka wax uga raadinayaanoo xadiidkaa xasriga ku jira oo afartaa uun la yidhi waxaa laga fahmayaa wixii aan afarta ahaynoo khudaaruhu ka mid yihiin inaan saka lagu lahayn xadiikaas waxaanulaha waxaa deliishanaya marka a'immada aan soo sheegnay alimaam abu xaniifa calayh raxmatullaah waa imaamka qaba khudaarta iyo wax kastoo dhulka ka go'aay in saka lagu leeyahy wuxuuna deliishanayaa cumuumaadka ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada oo xoolo oo dhan in sake lagu leeyahay tilmaamaya sida aayadda qur'aanka khud min amwaalihim sadaqa xoolahooda sake ka qaad baa layidhi khudaartuna waa xooluu leeyahay wa mima akhrajna lakum min alardi ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wa mima akhrajna lakum min alardi waxaan dhulka idinka soo saarnay sake ka bixiya cumuumka wa mima akhrajnaa waxaa soo gelaya lakum min alardi wixii soo baxay oo dhan oo khudaartu ka mid tahay buu leeyahay sidoo kale waxay soo gelaysaa wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi iyadana way soo gelaysaa buu leeyahay waxaa kaloo soo gelaysaa axaadiistan soo marnayoo fii ma saqat isamaa'u alcushru wixii ay samadu waraabiso lama kala qaadeen alimaamu abu xaniifa halkaasuu isagu maraya wixii dhulka ka soo baxo dhan waa lagu leeyahay sakada xagga marka la fiiriyo madhab ahaan madhabkiisa muarid ah. madhabka imaam abu xaniifa baa mas'aladaasi muarid ah oo isagu qaacid ahaan ma jabayo madhabkiisu cumuumaadka nusuustuna madhabkiisay taageeraysa allahuma xadiidka mafhuumkiisa mooyaan maladu marka waa masalo saa laisugu khilaafsanya wa huwa buu yidhi sheekhu xadiidkani min aqwa almaraasiili axaadiista mursalka kuwa ugu xoog badan buu ka yahay maxaa yeele lixtijaaji man arsalahu bihi ciddii irsaalisay baa xujaysanaysa oo yuu yahay waa ninka la yidhaahdo muusa bnu alxa muuse bnu alxa waa taabici saxaabiguu xadiidka ka waranaya ma sheegin xadiidka wuu irsaaliye mursal buu ka dhigay laakiin waxaa xoojinaya buu leeyahay isagiibaa xujaysanayoo deliishanayoo isaga difaacaya ninka la yidhahda cabdulaahi bn muquure ka qaaday marka mursalba ha ahaado laakiin xujaysiga uu isagu xujaystay baa xoojinaya buu leeyahay min aqwa almaraasiil saasuu macnaha uga dhigaya ayib waa daciif wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yabcau mid dira cabdulaahi bnu rawaaxa ayuu diri jiray fayakhrisu markaasuu qadari jiray ama qiyaasi jiray annakhla timirta ayuu qiyaasi jiray xiina wakhtiga yatiibu uu bislaado kharsiga waxaa la yidhaahdaa marka eh, yani beertu ay bislaato haaliban waxaa loo isticmaalaa cinibka cinabka iyo timirtiyaa loo isticmaalaa markay midhihii bislaadaan oo dadkii dee beertay ay rabaan inay cunaan oo ay qaar isticmaalaan sakana lagu leeyahay haddii la yidhaahdo intay si fiican uga adkaanayso suga waxba ha ka isticmaalina hadda waa baahan yihiin ilaa cinabkii iyo timirtii ay adkaatana wali qiyaastii lama garan karo rasmiga ahayd ee ay noqonayso ee sakada lagu bixin lahaa midhihii wali geedkay saaran yihiin geedka saaran yihiinna weli dhacaan baa ku sii jiro way sii mxuu ahaayey way sii yaraanayaan mar walba macnaha dhacaanku ka sii baxo ilaa ay adkaato marka geedkii bay saaran yihiin dhacaankuna inuu ka sii baxaa la sugi marka ugu dambaysa inta ay noqotaa lagaga sakayn dadkii marka ma sugi karaan wakhtiga inay isticmaalaan bay rabaan maxaa la samaynaa marka waxaa la dirayaa dad khibrad iyo waaye aragnimo u leh beeraha noocaasoo kalea ah. markaasay beertii tegayaan saasuu u fiirinayaa wuxuu leeyahay beertani midhaha saarani markay ingegaan qiyaastii waxay ku imaanayaan intaasay ku imaanayaan intaasoo wasqi ayuu ku imaanayaa buu leeyahy tii baa loo qorayaa oo la leeyahay sekada lagaga qaadayaa marka waxaa la leeyahay mar hadday qiyaastii aan anagu ogaannay waad u fasaxan tahay marka hadha waxaa la rabaa marka markii loo yimaado inay qiyaastaa ku saka bixiyo maxaa la jamcinaa marka maslaxadii dadkii inaan laga celinin midhihii ay u baahan yihiin masaakiintiina inaan xuquuqdoodii la qadininoo la ilaaliyo labadaa maslaxa si loo kulmiyo ayaa dadkan marka ee waaye araggee garanaya waxyaabahan takhasuska u leh la diraya qiimaynta marka ay ku soo samaynayaan iyo qiyaasta ay beeraha ku soo samaynayaan ayaa kharsiga la yidhahdaa marka kharsigu waa kaa ayb nebigu marka sal lay waslam kaana yabcaثu cabdullaahi bnu rawaxa buu diri jira fayakhrisu markaasuu soo qiyaasi jiray annakhla timirta xiina goorta yatiibu u bislaado qabla an yu'kala minhu intaan wax laga cunin midhihii waa bisay laakiin weli lama cunin ayb uma kadibna yukhayiru wuu khiyaar gelin jiray yahuuda yahuud buu khiyaar gelin jiray ya'huduunahu inay qaataan bidalika alkharsi qiimayntaa iyo qiyaastaa inay ku qaataan aw amase yadfacuunahu inay u dhiibaan yadfacuunahu nakhligii inuu u dhiibo ilayhim iyaga ya'huduunahu eh, ha inay qaataan bidalika alkharsi aw amase yadfacuunahu isaga inay u dhiibaan yadfacuunahu nakhligii inay dhiibaan ilayhim iyaga bidalika alkharsi qiimayntaa inay ugu dhiibaan macna likay tuxsaa si loo koobo azakaatu sakadii si loo koobo qabla an tu'kala intaan la cunin athimaaru midhihii ama timirtii wayufaraqa intaan la kala geynin yani waxa weeyaan yani meesha la yidhaahdo eh, waad khaybar markay muslimiintu qabsadeen nebigu sal lay waslam yahuud baa deganayd dhulkii waa laga qabsaday muslimiintaa yeeshay ayagiina dhulkii lagama qaxinina waa loo daayay wuxuu nebigu kula heshiiyey sal lay waslam beeraha beera wixii ka soo baxa nis idinkaa leh nisna annagaa leh annagu niska waxaan ku leenahay leanna dhulkii baan leenahay idinkuna niska waxaad ku leedihiin leanna waad beeraysaanoo dhidid iyo shaqaad geliseen sidaasaan u qaybsanaynaa sanadku marku marka beertu go'ayso ayaa la soo dirayaa marka sida xadiisku tilmaamayo ragga waa qiyaasayaan qiyaastii baa marka lagu kala qaadanaya ama sidan ku qaata ama sidan ku qaadan qiyaastii baa la dhammaysanaya sidaasay marka yaa lagu kala baxayaayo niskoodiina ay ku qaadanayaan niskii saxaabadii nebigana sal lay slam asaasay ku qaadanaya rawa waxaa wariyey xadiidka axmedu baa wariyay abu daawuud kadalika cabdurasaaq iyo daaraqutni ibnu khusaymana way soo saareen sanadkiisu inqitaac baa ku jiro isaguna waa daciif oo ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdilcasiis ibnu jurayj iyo ibnu shahaab dhexdooda ayaa inqiaac ku jira sidaas daraaddeed buu xadiidku daciif ku yahay sheekh albani iyo khayrkiiba ay daciifinayaan marka aslulkharsi beeruhu markay bislaadaan welise la goosanin in la soo qiyaaso si xuquuqdii ayna u lumin ama tan ka dhaxaysa muslimiinta iyo gaalada ha noqoto galadu gacanta ku hayso xaq ay dowladda islaamku leedahay ama laga qaadayo ama ta muslimiintu leeyihiin zakada lagu leeyahay ha noqoto masalatulkharsi buu marka xadiidku tusaya wa can cataabi bni asiidin ana nabiya nabigu sal lay waslam nebigu kaana wuxuu ahaa yabcau mid dira cala annaasi dadka korkooda wuxuu u diri jira man yakhrisu calayhim cid qiyaasta korkooda kuruumahum cinabyaalkooda wa imaarahum iyo midhahooda imaartu marka waa midhihii kale waay kurumtuna waa jamcu karm ah, waa jamcu karmin karmiga waxaa la yidhahdaa macnaa waa eh, geedka oo mxuu ahaayey cinabka marka geedaha cinabta iyo geedaha timirta ah cid soo qiyaasuu nabigu u diri jiray sal lay waslam midhaha yani ku yaala rawahu tirmidi baa wariya ibnu maaja isagana sanadkiisu waa daciif lanna saciid musayab ma uusan ka maqlin cataab ibnu asiid oo xadiidka ka warinayo saciid waa taabici cataabna waa saxaabigii waxba muusan ka maqlin jamaaco ka mida ruwaadduna waxay xadiidka ku wariyeen isaga oo mursal ah oo saciid musayib uu irsaalinayo sidaana waxaa rajaxaya inuu mursal yahay daara qutni iyo abu xaatim iyo kayrkoodba saas daraaddeed buu xadiidku daciif la yahay ma sugna isaga wacanhu radi allahu tacala canhu cataab weeye cataab ibnu asiid weeye canhu aydan qaala wuxuu ihi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay sl rasuulku wuxuuna amray an tukhrasa in la qiyaaso alcinabu cinabka in la qiyaaso kamaa tukhrasu sida loo qiyaasayoo kale annahlu timirti oo fa yu'khada la qaado zakaatuhu sakadiisa la qaado zabiiban isagoo zabiib ah yacni marka hore isagoo cinaboo geedka saaran oo jilicsan ayaa la qiyaasayaa laakiin sakadii cinab lagu qaadi maaye hadhow markuu adkaadoo zabiib noqdo zabiibnimadaasa sakadii lagu qaadaya yani cinabkii oo midhihii saaran yihiin buu imaanayaa ninkii qiyaasi lahaa markaasuu leeyahay cinabkan geedka saarane hadhow markuu adkaadoo zabiib noqdo intaasoo wasqi buu noqon karaa intaasoo saac buu noqon karaa musadiqii markaa sakada uruurinaya wuxuu ku xisaabtamaya ninka beertiisa inay intaasoo wasqi ama intaasoo saac ka go'ayso wa calayhi baa sakadii laga rabaa marka oo calaa haada baa sakadii laga rabaa saasay noqonaysa fa yu'hada laga qaado zakaatuhu zabiiban isagoo zabiiba kamaa tu'khadu sida loo qaado sadaqatu nakhli geedgeedka timirtaa sakadiisuba tamran isagoo timira loo qaado marka hore isagoo himaar ama rutabah oo geedkii saaran baa la qiyaasayaa waxaase lagu qiyaasayaa hadhow markuu adkaado intee buu noqonaya saasuu qiyaasta ku keenaya hadhowna timir adag baa laga rabaa leanna la qaadi maayo eh, muxuu ahay rutab iyo eh, imaari iyadoo jilicsan la qaadi maayo waxaa wariya abu daawuud baa wariya watirmidi isaguna waa daciif ciladiisuna waa ciladii hore wey inqiaac baa ku jiraoo saciid ibnusayab iyo cataab ayaan isa soo gaadhin oon waxba kala maqlin xadiiskaasina waa daciif wa can sahl bni abi xamata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii kharastum aad qiyaasaysaan fakhuduu qaada wixii qiyaasta idiin soo baxa sakadii ku qaada wadacuu ka taga aulua saddex meelood meelna uga taga fa in lam tadacuu haddaydaan ka tagin aulua saddex meelood meel haddaydaan u dayninoo uga tegin dadkii beeraha beertay fadacuu ka taga alrubuca afar meelood meel ama saddex meelood meel u daaya waa xisaabinina ama haddaad aydaan yeelaynin afar meelood meel u daayo ha xisaabinina baa waxaa wariya alhamsatu shantii baa warisa ila bna maaja sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibn mascuud in la yidhaahdo oo majhuul ah sidaas daraaddeed buuna daciif leeyahay silsila daciifa ayuu sheekh albaani ku keenay ayb laakiin xaakim baa sanadkiis saxiinaya dahabina waa ku waafaqay sheekh abu isxaaqin alxuwayni isagu wuxuu leeyahay sanadkiisu waa layin laakiin xadiidku xasan buu noqon karaa waa xoojinaya macna ayb waxoogaa inuu xoogaysan karo ayuu tilmaamaya macna ayb adiga muhimmaddu waxa weeye xadiiskani horta macnuhu faa'iidaynaya waxa weeye ulu uga taga ama rubuc uga taga ulu uga taga oo u daaya dadka ama rubuc uga taga laba macnay culimmadu ku fasirayaan qole leeyihiin beertii markii aad qiyaasaysaan oo qiimaynaysaan midhaheeda intaydan qiyaasta samaynin saddex meelood u qaybiya beerta meel ka mida faraha ka qaada saddex meelood midhaheeda qiyaasa ama afar intaad u kala dhigtaan mid u daaya oo kaba saaraba qiyaasidoo dhan ka saara saddexda meeloodoo soo hadhay qiyaasa wixii halkaa ka soo baxana xaqii lagu lahaa kaga qaada sidaasi waa macno macno labaadoo culimmada qaarkood ku fasirayaan waxa weeye ma aha beertii oo dhan eh sekadii go'day oo beertan markii la qiyaasay intii ay noqotay sakadii ku waajibtay sekadaas ha wada qaadin sekadii wey markii horena beertii oo dhan bay ahayd markan dambese waxa way tafsiirkan dambe sekadaasi qiyaasta ku timid kala qaybiyo saddex meelood u qaybiyo laba meelood qaad meella uga tag ama afar meelood u qaybi sekadiio saddex meelood qaad meelna uga tag macnuhu waxa weeyaan marka horena waxaa la qiyaasaya tafsiirka hore beertii oo dhan baa la qiyaasay oo ama ulu ama rubuc looga tegi tafsiirkan dambana sakadii go'day baa ulu looga tegi ama rubuc looga tegi labada tafsiirba way jiraan ayib axaadiistaasoo dhan waxay loo deliishanayaa kharsiga mashruuciyadiisa beeraha in loo diro dad ahlul ikhtisaas oo ahlulkhibra ah qiyaastoodana sekada lagaga qaado sidaana waxaa qaba jumhuurta qaba imaamu maalik shaafici iyo axmed ba saasay qabaan alimaam abu xaniifa diido isagu wuxuu leeyahay waa rajmun bilghayb wa xiska mala'awaal ah oo aan cuskanayn muxuu ahaay wax asaas aan lahayn dadka in wax lagaga qaado maaha isagu halkaasuba ku dhuftay waxa dhanba waa kala tuurayba macnaha ayb laakiin ma aha mala'awaal keliya ma ahee waxani waxay ku salaysan tahay mala'awaalka laba nooca mala'awaal dad aan khibrad iyo aqoon iyo ikhtisaas u lahayn ay iska mala'awaalaan kaasi wax ka soo qaad ma leh mala'awaalka dadka iyo ikhtisaaska iyaga wuxuu keeni karaa wax la yidhaahdo dannu lhaalib ama halabatu danni buu keeni karaa halabatu dannigana waxay ka mid tahay shareecadu waxyaabaha ay cuskato oo sida adilada cadcad oo kale bay halabatu danniga ay u tahay wax sharcan wax lagu dhisi karayo marka yani ninkan khabiirka ah ee beerta fiiriyey qiyaasta uu soo saaray danigiisa haalibkaabay ku salaysantah danu lhaalibna fi shariicati waa muctamad fii kaiir min masaa'ilihi sidaas way macnaha saasay marayaan waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin daahiriyada qaarkood waxay leeyihiin ha lagu khaas yeelo kharsiga ha lagu khaas yeelo iyo qiyaasidda beeraha intii nasku ku soo arooray oo timirta iyo cinabka ah shaaficiyadu waxay imaamka waxaa u bannaan xataa beeraha yaryarka inuu qiyaaso oo sidaa zakada kaga qaadaya wixii xuquuqa oo macnaha waxa weeye lilmaslaxa ayadana waa loo yeeli karaa bay marka waa qiyaas ahaan wacan الzuhriyi can abi umamata bni sahlin can abiihi aabbihi wuxuu ka sahl bni xunayf qaala wuxuu uhi naha wuu reebay rasululah sl lay sl rasuulku wuxuu reebay can iljucruuri wa lowni اlxubayqi an yu'hada in la qaado fi sadaqati zakada dhexeeda in la qaado labadaasba waa laba nooc oo timirta xunxun ah qaala zuhuru zuhuri wuxuu yidhi tamrayni wuxuu ka wadaa laba timirood oo min tamri lmadiinati magaalada madiina timirtii ka bixi jirtay ah jucruurku waa nooc timirta ka mida ah xun lownulxubayquna isaguna waa nooc kaloo timirta ka midoo ah xumaan jiray ilaan timirtaa noocyo ah nooc liita iyo nooc dhexdhexaada iyo nooc aad u sarreeya ayay timirtu u qaybsantaa oo nooca yani geedaha iyo midhaha ay soo saarayaan baa aad u kala fog marka laba nooc oo liitay oo timirtii madiine ka bixi jirtay ka mida wey marka sal lay slam wuxuu reebay in noocyadaa liitoo timirta ka mida ahaan loo qaado hore wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyey waa xadii saxiixa wey وعn abi umamta bn shlin fi اlaayati aayadda allatii aayaddaasoo qaala اllahu caزa wajal alla uu yidhi aayaddaa markuu walaa tayammamu alkhabiia minhu tunfiquun walaa tayammamuu ha u qastina alkhabiia midda xun oo minhu ka mid ah wixii idiin soo baxay ka mid ah tunfiquuna xaalaad bixinaysaan oo sadaqaynaysaan yacnii mid midka liita oo adiguba aadan qaadateen ilaa an tuqhmiduu fiih adiga laftaada uun indha iskuqabad uun iyo silic inaad ku qaadata mooyaane aadan qaadateenood yeesheen haddii lagu siiyo de muxuu ha sadaqaynin ha inta xunuun ha u qaste aayadda ayadaa markuu fasiraya qaala wuxuu yidhi huwa isagu midkaasi waxaway khabiifkii aljucruuru waa timirtii xumayd waa wa lawnu xubayqin waa waa noocii labaad wey fanaha wuu reebay wuui rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu reebay an yu'hada in la qaado fi sadaqati sadaqada dhexeeda sakada weeye alrudaalata midda aan wanaagsanayn arudaala waa iyaduna midda aan wanagsanan waa islameeshi rawahu nasaa'iyi baa wariyey asaguna waa saxiix wuxuu tilmaamayaa labadaa xadiisee dambeba waxay tilmaamayaan dalaga go'ay iyo waxyaalaha dhulka ka soo go'a marka dadka laga qaadayo sakadiisa iyo xuquuqda lagu leeyahay hadduu isdhaamo oo kale fiican yahay sidii xoolaha noolba aan soo marnay ka ugu liitana la qaadi maayo ka ugu fiicanna la qaadi maaye ka dhexdhexaadkaaba yaa la qaadaya ah, kii nebigu sal lay waslam ee soo maray maalin maalmaha ka ah, nin laan rucub ah oo timir iyo cunub midad garan maaye oo laalaada ayuu arkay nin baa sadaqaystay marka masaakiintaa cunaysooo markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lla xashaf baa marka la xashafan xashaf waa nooca xun timirta xun waay markaasaa wuxuu nebigu sal alay wasalam ninka xashaf sadaqaystay buuhi aakhare xashaf unbuu ku cuni doonaa buuhi soo xashaf yacni timir xun adoo wax wanaagsan heli kara ta xunun haddaad ka aado hadde wax weeyaan muxuu ahaaye xagga waxaad ugu tegi doonta waxaad la baxday soo xashaf buu cuni doonaa waata miaalku ku baxayo axashafan wa suu'a kiila yani mahmahda la yidhaahdo axashafan wa suu'a kiila ninbaa eh, nin timir muxuu ahaayey u miisahayy u beegayay uu miisaamahayy markaasuu wuxuu isugu daray timir xunna waa ka gaday miisaankiina waa ku khayaamay markaasuu mahmahdaa bixiyey axashafan ma timir xun wasuu'a kiila iyo qaab xun qaab xunood wax iigu beegtood iigu miisaantay ma labadaasa isugu kay dartay wa marka xashafka timirtaa xun baa la yidhaahdaa beeraha marka qaybaha xunxunkee ka tageen qiimaha lahayn seke laguma bixiyo ka qaadayana inuu qaado maaha sidoo kale karaa'imul amwaalka oon soo marnay wattaqi karaa'ima amwaalihim nooca ugu fiicanna la qaadi maayo laakiin min awsati maa tamlikuuna wixii dhexdhexaadka la qaadaya marka macaanidaasay tilmaamaya xadiista baabu maa jaa wixii yimid baabu yahay fii zakaati alcasali malabka sakadiisa wixii ku yimid baabu yahay malabka saka ma lagu leeyahay wa can abi sayaarata almutaciyi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow inna lii waxaa ii sugnaaday naxlan baa ii sugnaatay yacni shinni shinni waxaan leeyahay malabka dhalisa ee eh, maxaan sameeyaa wey sekama ka bixiya mise kama bixiya qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay slam faaddi gudo marka addi gud alcushuura toban meelood meeshii la bixin jiray bix markay kuu soo go'do cushuurta ka bixi cushuurtu waa jam cushrin saan soo marnay toban meelood meel ka bixi qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi yaa rasuulalla rasuulilaahayow rasuul allow ixmilii iishar jabalahaa buurteeda iishar ii ah, ximaaye wey laa ximaa ila lilah xadiiskii ah bimacnaa waxa weeye dhulkaasi buurahaase aan malabka iiga soo baxo dhul sharan oo aan cid kale geli karinoo xoolaha loo ogolan iiga dhig oo aniga ii xidhan saa iiga dhigbu qaala wuxuu idhi faxamaa markaasuu sharay nabigu lii aniga jabalaha buurteedii ay shinnidu iiga soo go'ayso malabku iiga soo go'ay shinnidu iigu jirtay buu nebigu ii sharay buui oo ii saaray manci iyo diiddo inaan la geli karin macnaha aniga inay khaas ii tahay rawa waxaa wariyey axmed baa kadalika ibn abi shayba tayaalisi cabdirasaaq tabaraani bayhaqi baa soo saaray waana munqatic sanadkiisu waa kala go'an yahay sulaymaan ibnu muusa taabiciga la yidhaahdee abu sayaarata xadiidka ka warinaya axad saxaabada ka mida la kulmin ah, ninkaasi yani ka warinaya taabici ma aha mar hadduu saxaabada la kulminba marka saxaabada nin ka mida lamuusan kulmin wabitaali waa munqaic bukhaari abu xaatim baa sidaa dhahaya inuusan la kulmin marka waa aciif wa an amr bni shucaybin yani sanadkiisu waa aciif ama xadiidka kuwan dambaa u marhaati kacayo isxoojinaya wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi can inabi sal lay slam nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu akhada inuu qaaday min alcasali malabka wuxuu ka qaaday alcushra toban meelood meel buu ka qaaday markay toban caag kuu soo go'aan hal caaga baa lagaa qaadi saas man markay mxuu ahay toban sibraar kuu soo go'aan ama toban dhabadood mid baa lagaa qaadi annahu ahada min alcasali alcushr ka yar hadduu kuu soo go'ana kol wixii kuu soo go'a toban meelood meel lagaa qaadi wey rawahu ibnu maajah baa wariyey isagana sanadkiisu waa daciif irsaal buuna ku cilaysany wa fii riwaayatin waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi jaaa yimid hilaal baa yimid axadu banii mutacaan reer yani mutacaan wiilashiisa mid ka ninkaasaa yimid ilaa rasuulilahi sal lay slam nebigu u yimid wuxuu ula yimid bicushuuri naxlin shinni malabkeed toban meelood loo qaybiyey meelo ka mida ah, oo lahu isaga u sugnaatay yani timir yani waxaan u jeedaa eh, shinni u soo go'day malabku ka wada malab u soo go'ay oo uu qaybiyey toban meelood markuu u kala dhigay wixii ka go'day ayuu nabiga u keenay sal lay slam wa kaana wuxuuna ahaa yas'aluhu min nabiga weydiista an yaxmiya inuu sharo lahu isaga inuu u sharo u manciyo waadiyan tog toggaasoo yuqaalu lahu la yidhahdo salabata la yidhahdo ay shinnidu markaa ka bixi jirtayoo shinnidu ay malabku uga gu'i jiray toggaasuu yidhi rasuul ilaahayow ha la ii manciyo hala la ii sharo oo aniga ha ii ilaashanaado fa xamaa markaasuu nebigu sharay lahu isaga daalika alwaadiya toggaasuu u sharay ayib toggiibuu marka malabka ka soo gooyaa wuxuu soo gooyana toban meelood meel buu keenaa falammaa weliya markuu xilka qabtay cumar bnu lkhaaab ayaa kataba waxaa qoray sufyaan ibnu wahbin ilaa cumara cumar buu xaggiisa u soo qoray yasaluhu xaaluu weydiinaya can dalika arrinkaa ninka la yidhaahdo sufyaan ibnu wahbin marka waa eriyadaasi ninkii mas-uulka ka ahaa wey ee dowladda u joogay wey cumar buu marka u soo qorayaa uu leeyahay maxaan sameeyaa ninkaasoo qisadaa lahaan jiray malabkuna u soo go'o seen ka yeela fa kataba markaasuu qoray cumaro cumar baa qoray oo wuxuu ninkii ugu jawaabay in addaa hadduu gudo ilayka adiga hadduu kuu gudo ku siiyo maa kaana yu'addii ilaa rasuulillahi sal lay slm wuxuu nabiga siin jiray oo min cushuuri naxlihi ah, malabkiisa xuquuqda ka soo goday toban meelood meesheeda ah toban meelood meeshiisa ee uu nebiga siin jiray hadduu ku siiyo oo uu kuu keeno faxmi u shar lahu isaga salabata toggaa isaga u shar toggaa u manciyo u ilaali wa ilaa hadduu yeeli waayo soo oo uu xaqaa keeni waayo wixii malabe u soo go'a toban meelood meel hadduu keeni waayo oo wixii nebiga wakhtigiisa uu keeni jiray hadduu keeni waayo fa innamaa huwa isagu waa naxlige dubaabu kayfin waa uun roob muxuu ahaaye e, e, daqsigii waa uun roob daqsigii wuxuu ku wadaa baashii naxliga ahayd e, buu leeyahay marba hadduu xaqii wixii shinnidu soo saartay uu bixin waayo oo malabkii ah dee shinnidani sideedaba roob muxuu ahaay daqsigii waay muxuu ka wadaa bimacnaa markuu roobku do'o oo dhulku wax soo saaro oo ubaxu baxo meeshii roobku ka do'o wax ka soo saaray shinnidu addaa halkaasayna malabka ka keentaa saasuu ugu magacaabaya waa daqsi roob marka baashani waa uun roob daqsigii haye ya'kuluhu casalkiiyo malabkay soo saartayna waxaa cunaya man yashaa'u ciddii doonto soo muuse meeshii loo sharay soo ma bixin waayo wixii loogu talagalay dee dadka kama xigo oo waa daqsigaasi muxuu ahay roobka meeshuu tagaba tago wax ka soo saarta wixii ay soo saarto malabka ahaana ninkii u horreeyaa iskale dadka kama xiga markaa ya'kuluhu casalkii bay u noqonaysaa malabkaa ay soo saartay marka waxa cunaya man yashaa'u ciddii doonoo u hormarta dadka wuxuu kaga xiga malawey marka waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey wanasaaiy nasaai baa wariyey bimacnaa cumar marka wuxuu tilmaamayaa inta uu xuquuqda gudanayo dadka isagaa ka xiga xuquuqdii nebiga uu ku ogaa inta uu bixinayo waa sidii meesha loogu sharayo wixii ka soo go'a isagaa dadka ka xiga haddii uu xaqii diida soo dadku ula siman yahay ninkii cunaba waa cuni karaa ninkii goostaba waa heli karaa saasuu leeyahy wliabi daawuud abu daawuud waxaa u sugnaaday fii riwaayatin riwaayad dhexdeed binaxwihi mid la mida wa qaala wuxuuna yidhi min kulli cashri qirabin tobankii sibraarba qirbatun hal sibraar min kulli cashri qirabin tobankii sibraarba qirbatan hadduu ka bixinayo waa yani waa la mid isku mid waay haddaad tidhahdo cushur iyo haddaad tidhaahdo tobankiiba hal ha ka bixiyo waa uun meeshii macna ayb waa isla lafdigii xadiidka isaga ah ee malabka ka hadlaya malabka ruuxa u soo go'ay toban meelood marka loo qaybiyo meel inuu sakaynayo oo bixinayo sakana lagu leeyahay xadiidkaasi duruqda uu ku yimid dhammaanteed dacfi kama madhna dariiq kasta gooni ahaantiisa cilaa ku jirta laakiin markii laysu gegeeyo xadiidku xasan buu noqonaya waa xoogaysanaya macnaha ayb xadiistaa aan sheegnay xadiiskale abu hurayre laga warinaye alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullah wuxuu ka soo guurinaya axmed ibnu xambal iyo abu xaniifa iyo jamaaca culimmada ka mid inay qabeen malabka in zaka lagu leeyahy ayb wuxuu leeyahay culimmadaasi meeshay deliishanayaan oo malabka ay sakada kaga waajibiyeen waxa weeye axaadiistaasay u arkeen inay isxoojinayso qaarkeed qaarka kale marka loo geeyo in ay gaadhi karto heer la xujaysan karo ayb ibnu xajar baa xadiidka cabdilaahi bni camr ibni caas sanadkiisa meelo ka mida kutubtiisa saxiix kaga dhigay axaadiistaasi inay isxoojinayso sidoo kale waxaa qaba alimaamu shawkani sidoo kale waxaa qaba inay isxoojinayso xasan gaadhayso sheekh albani sidaasi markii la yidhahda xadiidku hadduu duruqdiisa marka isu tagto xoogaystoo xasan noqdo halkaa waxaa ka soo baxaysa in ay xoog badan tahay ra'yiga qaba malabka in zaka lagu leeyahy lihada alxadii ayib madhabkaasina waa madhabu abu xaniifa iyo axmed axmed ibnu xabal iyo abu xaniifa qaba in malabka saka lagu leeyahay sakadana waa taa xadiisku sheegayoo sida beeraha dhulka ka soo go'a oo kaleeto ayaa cushur lagu leeyahy toban meelood meel baad bixin wixii kuu soo go'ay ayb wuxuu kaga gadisan yahay axaadiista malabka sakada ku waajibisay ma aynan sheegin nisaab sakadu ku waajibto intaa markuu gaalay saka lagu leeyahay wixii intaa ka yar saka kuma waajibayso ma aynan tafaasiishaasi nisaabka ku saabsan axaadiistu ma bixinin wabitaali itlaaqeeda waxaa laga qaadanaya ama ha yaraato ama ha badata wixii kuu soo go'a in ushur aad ka bixinayso toban meelood meel sidaasaa macnaha ilaaqa axaadiista laga qaadanaya waana sida xoog badan daliilahaan masaladana khilaafkeedu wuxuu ku salaysan yahay axaadiistaasi ma sugantahay mise ma sugna alimaam albukhaari iyo ibnu mundir iyo mutaqadimiintii qaar ka mida ah iyo waxay qabaan axaadiistaa mid ka mida kama sugna hal sugan ma jiro kulli oo wada daciif ismana xoojinayso ayib wa calaa hada alasaas baa waxay leeyihiin malabka seke laguma leh waa sida maalik iyo shaafici iyo halkaas iyaguna maraya marka a'immadii baa saa ugu qaybsan sida raajixa xadiiska haddii duruqdiisa marka laysu geeya xasan uu gaadhayo sida raajixa malabka in sake lagu leeyahay wa saasaa xoog badan baabu maa jaaa wixii baabu yahay firikaasi ku yimid iyo walmacdini iyo macdanta rikaaska waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey duugaaleed bay dhihi jireen duugaaleed way isku khilaafsan yihiin culimmadu rikaaska imaamu shaafici iyo sheekhiisii maalik iyo axmed jumhuurtaas waxay qabaan rikaaska waxaa la yidhaahdaa waa wixii gaalo hore ay aastay ama gaala aastay oo isagoo dhulka ku jira muslimiintu ay la soo baxeen xoolo macaadin waxbay aaseen hantidii ay dhulka ku aaseen un umbaaduun iska heshay rakaaska waxaa la dhahaa dafnuljaahiliyay dhahaan sidaasay marka qolyahaasi ku fasiraya weliba shaafici isagu wuxuu ku khasisayaa waxa ay aaseeneed heshay hadduu dahab yahay ama fida yahay qolada kalena waxay leeyihin maya wax kastaa soo gelaya alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah iyo thawri iyagu waxay leeyihiin rakaas waxaa la yidhahdaa ama rikaaska waxaa la yidhaahdaa rikaaska waxaa la yidhaahdaa macdanta dhulka laga qodaa la dhahaa ma aha waxay gaala aastay oo lala soo baxaye macaadinta dhulka ku aasan dahab fido macaadin kale muxuu ahaaye kulli waxaa laysku yidhahdaa rakaas baa rikaas baa la marka maxay ku kalgasan yihiin ra'yiga abi xaniifa rikaas haddii la yidhaahdo waa gudo weyn wixii macdane dhulka lagala soo baxo dhan soo gelaya ama si abiiciyaba ilaahay ha ugu abuuro ama dad kale ha ka soo jeedo ha ku aaseen waa isku mid ladayh a'immada kaleetihi jumhuurtuna waxay leeyihiin rikaaska waxaa la yidhahdaa wixii gaalo ka soo jeeda ooy dhulka ku aaseen kadibna muslimiinta ay la soo baxeenoo ruux muslimiinta ka ah, ama dowladduba ay hesho macnaha ayb sidaasay ku kala tegayaan an abi hurata radi allahu tacala canhu ana nabiya sal lay sl nebigu qaala wuxuu yidhi macdintana waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha dhulka lagaa soo saaro way taas iska fududa ayb qaala wuxuu yidhi alcajmaa'u xooluhu jarxuha dhaawaca iyo dhibka ay gaysataay jubaarun wax ka soo qaad ma leh waa hadur waalbi'ru ceelkiina isagana dhibkiiyo dhaawaca uu geystaayey jubaarun waa hadur wax ka soo qaad ma leh waalmacdinu meelaha macdanta laga qodo ceelasha iyo godadka macdanta laga qodana wixii iyadana ku dhintaayo wax ku noqdaayay jubaarun iyadana waa hadur wa firikaazi wixii dhulka lagala soo bixiyo macaadinta dhulka ku jirta ama duuggaaleedka dhulka lagala soo baxay dhexdiisana alkhumusu shan meelood meel baa ahaatay shan meelood meel baa laga bixinaya oo la sadaqaynaya wey rawahu ljamacatu baa warisa xadiidka isaga ayb in khumus laga bixinayo rikaaska waa madhabu la'imma waa madhabu jamaahiiri ahli lcilmi waa taa hadal malo xadiiskuna waa ku cadiy ayib wax sharti ana looma shartiyeeyo oo waxay leeyihiin nisaab iyo qadar hadduu intaa gaadho un waxa laga bixiyo qiyaastaana ma jirto ama ha yaraada ama ha wixii kuu soo baxaba shan meelood meel baad ka bixinaysa ayib maalik iyo axmed iyo iyagu waxay leeyihiin nisaab baa loo shardiyeeyaa oo waxay ka dhigayaan nisaabkii fidada laysa fiima duuna hamsati awaaqin sadaqa soo maynaan shan wuqiyadood oo ahaa laba boqol oo dirham hadduu gaadho umbaa khumus laga bixinaya laakiin hadduusan gaadhayninoo ka yaryahay waxba laguma laha halkaasay marinayaan macnaha abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay ictibaar ma leh shawkaanile wuxuu leeyahay daahirka xadiidku waa sida ayb alcajmaa'u jurxu jarxuhaa jubaarun waalbi'ru jubaarun waalmacdinu jubaar waxaa laga wadaa xoolaha nool ciddii ay wax waxgaadhsiiyaan ruuxii xoolaha nool lahaa ha loo raacda la dhihi maayo maalan adoo meel maraya baa rati ku haraatiyey ama wuuba kugu tuntayba ama dameerba intuu ku haraatiyey buu laf ku jabiyey ama ratibaaba intuu ku qallacay wuuba gacanta ku fujistay yaad ku leedahay waa jubaar cidna kuma lihid aidnamalku waa sida allaahumma xoolahani xilli ay dadkii iska lahaa inay ilaaliyaan loo baahnaa oo ay dadka ka ilaaliyaan haday wax dayac noocaas wax ku yimaado mooye oo xadiis kalaa inoomaan doono yani muxuu ahaayey xadiidkii lahaa habeenkii xooluhu waxay halleeyaanna dadka xoolaha le baa lagu leeyahay maxaa habeenkii waa la xareeyaa xoolaha hadday beera galaanoo wax kharribaan ninkii habeenkii inuu xoolaha xareeya ay ahayd baa lagu leeyay maalintii waxay halleeyaanna ninkii beerta lahaabay ka hallowday maalintii in beeraha la ilaashado weylan xoolihii baa bannaanka usoo foofaya marka wax way taasi waa baab laakiin si ahaanteeda hadduu neefku wax ku yeelo allaahumma inuu ruux kaleeto oo caaqil ah kugu dira mooye hadduu ruux saaran yahay oo isagoo ruux saaran yahay uusan kaa qabaninoo isaga kugu salido ama intuu soo eriyaba isagoo eryahay uu kaa dulboodo hadda markaasi ruux bini aadam aadamoo caqlilaa ka dambeeya laakiin si ahaantiisa hadday xooluhu wax ku yeelaan ninna kuma lihid saas waa meesha hadda waxaa la mida xoolaha nool waaba socdaane waxaa la mid a hadda maalan baabuurta baabuurka socda ee cid wax yeelay isagoo socda darawalkaa lagu leeyahay laakiin qawaaniintii andimada jirtaay waxaa la leeyahay ninkii baabuurka lahaa loo doonto war ninkan baabuurkale bir weeye birna iyadu isma dhaqaajisee mas ma qaadee ninka wada ee masuulka uulka ah abaa xilku fuuliyoo la raadsan alcajmaa'u jubaar xoolihii socdayba haddii layidhi waa jubaar birtanaa ka daran saas daraaddeed bir wax looma doontee darawalka mas-uulka abaa ah wax loo raadsadaa shariacada islaamku waa sidaa macnaha ayb walbi'ru jubaarna waxa way ceelkii la qoday ninkii ku dhaca ku dhinta ama ku dhaawacma hadduu yidhahdo ceelkan ninkii iska laha baan anugu dhiiggaya ku leeh dee adaa is ilaalin lahaa adaa la raba inaad isilaaliso soo ma walmacdinuna iyadana waxa weeye waa meelaha macaadinta laga qodo wa adooba macdantii qodahayuu kugu dumayba sharikadii macdanta igu qodanaysay u shaqaynahay baan xaqa ku leeyahay xukmul adeer adaa shaqaysanahayay haddayna taqsiir iyo tacadi uusan jirin ood ku dhimato ama meeshii baad ku dhacdayba yani wax weyaan adoo iska socda baa meelihii macaadinta laga qoday godadkii baad ku dhacday waxbaa ku gaadheen waad ku dhimatay almacdinu jubaar ninna wax kuma lih wahaa kale muhimmadda haddii loo keenay waxa waa fi rikaazi lkhumus khumuskaa isaga ah baa culimmada qaarkood culimmadu waxay isku khilaafayaan khumuska rakaaska ka baxaya ama aduga macdanta dhulka ka soo baxda ama e, sida maalik iyo shaafici ay leeyihiin ma ahe waa wixii gaala duugtay kaad martaba rikaaska xaggee lagu bixinaya khumuskaasay isku khilaafsan yihiin jumhuurtu waxay qabaan rikaaskan meesha lagu bixinayo waa meeshii lagu bixin jiray fayga gaaladu ka cararto gaaladu wixii xoole ay ka carartay muslimiinta gacantooda soo gala shan meelood baa loo kala dhigaa shantaasi meel ka mida khumuska meeshii lagu bixin jiray baa rakaaska khumuskiisana lagu bixinaya rikaaska khumuskiisana lagu bixinaya waa tii suuratul xashri lagu sheegay waa soo ma maa afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walilrasuuli walidilqurba halkaa khumuskaas ilaahay iyo rasuulkaale la yidhi khumuskaasi meesha lagu bixiya aayaddu sheegtay ayaa khumuska rakaaskana lagu bixina rikaaska khumuskiisuna halkaas ugu baxaya jumhuurtu saasay qabaan oo markaas de waxa wax gaalo ka soo jeedo wa saasay qabaan laakiin shaafici iyo riwaaya can axmed waxay leeyihiin meesha lagu bixinayo waa meeshii sakada lagu bixin lahaa masaarifu zaka waa inoo imaan doontaayo sideedii sinfi ee sakada loogu talagalay in lagu bixiyo ayaa khumuska rikaaskana halkaasaa lagu bixinaya masrifkiisu waa halkaa waa shaafici iyo axmed halkaasa iyagu maraya waa masle khilaafiya marka wacan rabiicata bni cabdiraxmaan can hayri waaxidin mid wax ka badan wuxuu ka warinaya ana rasuula allahi sal lay slam alle aqtaca wuxuu u gooyey bilaal ibna xaariin ilmuzani macaadina alqabliyati meesha qabliye la meelihii dhulkii dhulkeedii macdanta laga qodi jiray yani macaadin alqabliya qabliyadu waxa weeyaan waa meel magaceed ah, dhul xagga badda yara magaalada madiina ka xiga badda xaggeed shambari loo socon jiray ayaa la dhihi jiray qabliya la dhihi jiray ah, waa jamcu qabal ayb wahiya qabaliyaduna qabliyaduna min naaxiyati اlfuruuc meesha furuuc la yidhahdo dhankeeday xigtaa waay furuucduna waa meel magaceed iyaduna furuuc xaggeeday xigtaa meeshaas macaadinteedii dhulkeedii macdanta laga qodi jiray buu nebigu sal lay waslam u gooyey iqtaaca waxaa la yidhaahdaa dawladdu inay dhul adig gooni kaaga dhigto ku siiso iqtaaca saasaa la yidhahda ayb fa tilka taasi almacaadinu laga qodaayay laa yu'khadu laga qaadi maayo minha xaggeeda ila azakaatu zakada mooye wax kale lagama qaado ilalyowmi maantailaa maanta laga soo gaadho macaadinta halkaa ka soo baxaysaay saka lagama qaado may wax kale lagama qaado saka mooye ilaa maanta wey macnaa saasuu leehy rawaxa wariya abu daawuud baa wariye wamalik fi lmuwaطa waa daciif sida uu leeyahay sheekh alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah wakadalika sheekh albani waxay leeyihiin xadiidkani ma sugna waa daciifo waa cilladaysan yahay ayb waxaa deliishaday xadiidka qolyaha yidhi macaadinta dhulka ka soo go'da zakaa lagu leeyahay sakada lagu leeyahayna waa rubculcushri bay qabaan rubculcushrioo sidii lacagaha oo kale yani ayaa lagu leeyahay bay qabaan waana shaafici iyo axmed iyo isxaaqiya qaba adiladooduna waa xadiiskan soo marno waa fi riqati rubcu lcushri yani fidada markii laga hadlayay ila fidadu waa macdan sooma fidadu waa macdan oo dahabku waa macdan macaadinta kalena waxay leeyihiin nisaabkooduna waa saas waxaa laga qaadayaa mxuu ahaayey rubcuushri baa laga qaadaya xadiiska qolyahaasaa deliishanaya ayb waa masale khilaafiyo ayb rubcuushri baa ku waajibaya macaadinta waa ra'yiga culimmadaa abu xaniifa isaga waan soo sheegno khumus unbaa ku waajibayuu qabaa oo waa rakaas asalka laysku khilaafsan yahay fahano markuu abu xaniifa leeyahay khumus unbaa macaadinta lagu leeyahay rakaaskiibuu isagu wuxuu ku fasirayaa rikaasku waa macaadintao dhan buu leeyahay wabittaali wa fi rikaazi alkhumus macdan oo dhan buu soo gelinaya dhul ka soo baxda qoladan kaleo shaafici iyo axmed iyo maalikina waxay leeyihiin ma ahe rikaasku waa nooc khaasa oo gaala ka tagtay oo aas ahoo ka soo jeeda kaasaa khums laga qaadaya macdanta inteeda kale xukumkii dahabkiiyo fidaday qaadanayaano waxaa laga qaadayaa rubculcushri baa laga qaadaya sidii fidada iyo kaleeta iyo wixii la midka ahaa halkaasay marka labadaa itijaah bay kala marayaan halkaasayna masaladu ku salaysantahayb baabulmuubaadarati degdegiddii buu baab u yahay ilaa ihraajiha bixinteeda loo degdego yacni sakada bixinteeda in loo degdego oon la daahinin ayuu baabu yahay yacni markay waajibtaba in aadan sii dibdhigin ood markaaba u degdegto inaad ciddii iska lahayd gaadhsiiso can cuqbat bn xariin qaala wuxuu uhi sallaa wuu tukaday annabiyu nebigu sal lay slam alcasra salaada casar buu tukaday fa asraca wuu degdegay uma kadibna dakhala lbayta gurigiisuu galay markuu salaada saa uga baxay calaa hayri alcaada si aan lagu aqoon jirin ba eheedu markuu salaama naqsadayba wuu booday markaasuu ka tiltilaabsaday saxaabada waa baxay marka guryihiisiibuu galay mid ka mid falam yalba ma uusan nagaanin oo gurigii kama nagaanin an kharaja inuu soo markii guriga uu galay wax yar kadib haddana waa soo baxay faqultu markaasaan waxaan idhi bu yidhi haddaan aw qiila lahu mise lagu yidhi ayb yani faqultu waxaan idhi aw qiila lahu lagu yidhi wuxuu yidhi iyo wixii lagu yidhiba muuse sheegin bimacnaa arrintaasaan wax ka weydiiyey waay oo ah rasuul ilaahayoo waa degdegtay gurigaad gashay haddana markiiba waad soo noqotay caadana kuma ahaan jirin ayb fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal kaga jawaabay kuntu waxaan ahaa buuhi khallaftu mid kaga soo tegay bilbeyti guriga tibran dahab caydhiin ah, oo min asadaqati zakada ka mid ah, ama sadaqada ka ah, oo min asadaqati sadaqa ah fa karihtu waxaan kahday an ubayitahu inaan bariisiiyo inuu gurigayga ku baryo oo yaalo oo gabalku ugu dhaco waagu ugu baryo taasaan diiday buui faqasamtuu markaasaan qaybiyey buui ordkii aan ordayay degdegii taasaan diidanaa buui inay sii taallo oo durbe inaan iska qaybiyaan rabay buui rawa lbukhaariyo bukhaari baa wariyey ayib tibrika waxaa la yidhaahdaa waa dahabka ee muxuu ahaayey aan la sifaynin markii dhulka laga soo saaroba qashankiisii iyo wixiisii markuu wato oo aan la kala saarin baa tibri la yidhaahda qaar waxay leeyihiin xataa fidadu waa soo gelaysaa oo iyadana tibri baa la dhihi inta aan qashankiiyo waxaan laga saarin qaarna macaadintao dhan jawaahirta dhulka ka soo baxdo dhan bay dhahaan tibriga la wada dhihi karaa bay leeyihin ayb waxayna noqotaa inta aan weli eh, muxuu ahaay la kala sifaynin xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa in ay haboon tahay sekada iyo sadaqaadkaba bixintoodu inayna agtaada ku daahin ood markaaba wakhtiga ugu degdeg badan iyo sida ugu dhaqsaha badan inaad isdhaafiso laanna waxay leeyihiin sida ibnu bataal uu leeyahay khayrka sidiisaba in loo degdego qur tilmaamay fastabiqu lkhayraati wey maxaa yeelay aafaadku iska imaan karaan mawaanicda ibni aadamka ka hor istaaga wuxuu rabayna ayagana way iska imaan karaan mawdkuna aamin lagama ah inaad wax dibdhigto waxaad maanta qaban lahayd berri u dibdhigtana waa arrin laga fiican yahay saas daraaddeed khayrka lagama daahayo waa loo degdegaa wa cala hada alasaas khaasatan xuquuq waajibtay hadday tahay waa inaad horay uga dhaqsato waan caiشha radi alla canha qaalad waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuul اlahi sl lay oo yaquulu leh maa khaalatat kuma darmato ma dheehdo sadaqatun sadaqo maalan xoolo kuma darmato qatu weligeed ilaa hadday ku darmato ahlakatu way halaagtaa saka hadday xoolo ku darmato oo iskaga dhex jirto wayba baabi'isaaba xoolihiiba rawaxa wariyey ashaaficiyu baa wariyey walbukhaariyu baa wariyey fii taariikhihi walxumaydiyu xumaydi baa isaguna wariyey fii musnadihi wey wazaada xumaydi wuxuu ku siyaadiyey xadiidka yakuunu waxaa ahaanaya qaala wuxuu yidhi yakuunu waxaa ahaanaya qad wajaba mid uu waajibay calayka korkaaga fii maalika xoolahaaga dhexdiisa sadaqatun zaka kugu waajibaysa oo falaa tukhrijuhaa ma bixinayside meeshaad u daynaysaa fa yuhliku markaasuu sadaqadii waxay halaagaysaa fa yuhliku wuxuu halaagayaa dhee alxaraamu xaaraantii xoolahaaga ku jirtay oo xaqii lagu yeeshay ah ilaanaa sii haysata xaaraan bay kaa tahay xaaraantii xoolahaaga ku jirtay baa waxay halaagaysaa al xalaala intii xalaashahayd bay galaafanaysaa ayib intaasuu ku daray xadiidkaasi sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo cumaan ibnu safwaan aljumaxi oo daciif ah sida uu leeyahay alimaam abu xaatim alraazi iyo hayrkiiba sidaas daraaddeed ma sugna waa daciif ayib waa daciifoo ma sugna hadduu sugnaan laha muxuu faa'iidayn lahaa xoolaha aan sekada laga bixinin ee sekadii weli ku dhex jirto in ay halaagsamayaan waa lafdiga hore oo ayba baabbi'inayaan oo keeni karaan inay xoolihii ay tirtirmaan taasuu faa'iidayn lahaa laakiin ma sugnaa ayib meesha iyadaa waxoogaa maaqaano marra iyo culimmada qaarkood ay qabaanbaa soomaalidu waxay ka rumaysan tahay taqriiban ninkiisa ka bixin waaya oo xoolihiisa sakadu ku baaqato inay xoolihiisao dhan xaaraan nijaasa noqonayaan wabitaali in lala mucaamaloodo xataa inaysan bannaanayn xadiikaa daciifkaabay ku tahay waxay kaley ku salaysantahay mas'ale kaloo sheekhu uu hadda tilmaamayo xoolaha markay sakadu ku waajibto xoolaha cayntooda laf ahaantooday ku waajibi mise waa xaq adiga uun luqunta kaa saareenee xoolahan saamayn kuma yeelanayso dayn adiga qoortaada lagu leeyahay miyaa ama xoolahani ha jireen ama yaysan jirin mise xoolihii qaar ka mid iyo laftoodii bayba geli waa masalada uu tilmaamo uu leeyahay waqad ixtaja waxaa xujaystay xadiikan bihi xadiidkan man yaraa cidda aragtoo la qumanta man yaraa cidda ictiqaadinaysa tacalluqa azakaati zakadu inay ku tacalluqdo ku xidhan tahay bilcayni xoolaha laftooda taas way macnaha meesha laba ra'yi baa jiro ogow oo qaar waxay leeyihiin culimmadu sakadu markay waajibto caynta xoolaha laf ahaantooda laf ahaantooda mana xarimayso kumana tacalluqaysee ruuxa sakada lagu yeeshay bay qoorta ka fuulaysaa ama iyaga laf ahaantoodii ha ka bixiyo ama bannaanka ha ka soo iibiyo ama ha ka baaba'een ama ha sii jireen marba hadday sakadu waajibtay isaga qoortiisaa lagu leeyay ra'yi waa ra'yiga wuxuu leeyay meehe xoolaha laf ahaantooday ku waajibi xoolaha laf ahaantoodii markay ku waajibto oo ra'yigaa la qaato waxaa soo baxaysa xoolihii qaar ka mid ah masaakiintaa leh marka soo saas ma aduu mabalihidba qaar ka mida ah hadday masaakiintu yeelatana xoolo aadan lahayn baa xerada kuugu jira oo kuwaagii ku dhex jira xalaal iyo xaaraanaad isku dartay marka way isa saamaynoo xalaashii xaaraantii baa saamaynaysa xalaashaadii xoolihii laftoodii baa marka qaar ka midii xaaraan kaa noqonayaanoo sakadii ku tacalluqday sidaasay marka halaagu ku imaanayaan qolada ra'yigaa qabtaana xadiidkan xujaysanaysa ayb adeer ya uh, uh, uh. eh. wuxuu leeyahay ninbaa sakadii lagu lahaa neefkii ka waajibay meeshii la rabay inuu xoolaha ka bixiyo xoolihii lexjeclaa ka gashay markaasuu intuu banaanka ka soo iibiyey neefkii tuneefkii bannaanka ka soo iibiyey buu sakadii ku bixiyey kuwiisiina waa daysatay marka sakadii ma kaga baxaysaa wey haa kaga baxaysaa waxaa la rabaa uun neefkaad bixinayso inuu noqdo uun neefkii xoolahaaga ku waajibay da'dii kugu waajibtay adugu ama bannaanka nooga soo iibi ama xoolahaaga naga sii laakiin kaa umankaa rabnaa saas w baabu maa jaaa wuxuu yimid baab u yahay fii tacjiiliha sakada dadejinteeda wixii ku yimid horumarinteeda wey tani waxay ku saabsan sakadii bishii aad bixin lahayd lama gaadhin xilligii sanadku u soo wareegi lahaa eed sakada bixin lahayd wakhtigaa lama gaadhin intaan la gaadhin sakadii ma sii horumarin kartaayoo masaakiintii ma sii siin kartaa iyo meelihii loogu talagalay hadhow markii wakhtiga la gaadhana waad xisaabsan oo horay inaad u bixisay baad ku talageli ma bannaan tahay wakhtigaa in laga hormariyo baasaa laga wadaa can caliyin radi allahu tacala canhuma ana alcabaas bna cabdilmualib sa'ala nabiya nabigu weydiiyey sal lay slam fii tacjiili sadaqatihi sakadiisa dadejinteeda horumarinteeda inuu sii hormariyo wakhtigeedoon la gaadhin qabla an taxulla intaan wakhtigeedu imaanin farahasa nebigu waa u idmo waa u ruqseeyey lahu isaga fii dalika arrinkaa dhexdiisa waad sii hormarin kartaa buu nebigu kuuri sal lay slam rawa alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'i nasaa'i mooye xadiidka sanadkiisa waxaa saxiixi xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa taxsiiniyey alimaamu albaqawi iyo sheekh albani ibni xajar laftiisu ma uusan fogaynin xadiidku bimajmuuci turuqihi inuu xasan ku noqon karo waxaa rajaxay inuu mursal yahay daara qutni iyo abu daawuud iyo kayrkoodna waxay leeyihin waa mursal xadiidku marka xasan buu noqon karaya oo wax ogaysanaya macnaha ayib wuxuuna tilmaamayaa inuu nebigu u ogolaaday adeerkii cabaas ibni cabdilmuطalib in sakada wakhtigeedii uu ka sii hormarin karoo sii bixin karo wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu bacaa wuu diray rasuulullaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu diray cumara cumar buu diray cala asadaqati sakaduu u diray sakada inuu soo ururiyo cumar nebigu u diray sal lay waslam fa qiila nebiga waxaa lagu yidhi manaca wuu diiday sakadii ibnu jamiil ninka ibnu jamiil la yidhaahdo waaba diidayba wa khaalid ibnu lwaliid iyo khaalid ibnu waliid wa cabbaasun iyo cabbaas camu rasuulilaahi nabiga adeerkii ahaa sal lay saddexdaa nin sakadii sadaqadii waa diideen fa qaala wuxuu yidhi rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maa yanqimu ma kahanayo ibnu jamiil kaasi ma kahanayo oo sadaqada uma diidayo ilaa annahu kaana inuu ahaan jiray mooye faqiiran mid faqiir ah oo fa faaqhnaahu allaahu ilaahay uu hani ka dhigay mooye dhib kale ma hayee dhibkiisu waxa uu faqiir buu ahaan jiray ilaahay baa xoolo siiye taasaa ku kallifaysa uu xaqii lagu lahaa diido dad badan baa saas sabab kale u heli maysa sabab kale oo uu sadaqada ku diido ama sakada ku diidood ugu cudur daaro loo heli maayo keliya shalayna waa baahnaa maantana xooluu helo xoolihii baa uga daray marka xoolihii ilaahay siibaaba uga darayba maalinkuu faqiirkaabuu badhaamay oo boqolka shiniina labada boqol ee sadaqada lagaba heli jirayba soo laakiin markuu xoolo yeeshay abadan agtiisa waa lama mari karo ayib ibnu jamiilkaasi nin intaa ka badan laga garanayo maaha intaa ka badan lama garanayo cumaa qaarkood meelay saarsaareen laakiin aad looma yaqaano ninkaas ayib wa amma khaalidun khaalid miya fa innakum idinku raggiinnan sadaqada soo uruurinayow tadlimuuna waad dulminaysaan khaalidan khaalid waa ka gardarantihin khaalid isaga waa ka gardarantihin sababtu waxa weeye qad xabasa wuxuu waqfay adraacahu diricyaashiisii gaashaamadiisii wa actaadahu iyo qalabkiisii dagaalka fii sabiililahi ilahay jidkiisuu ku waqfay ninkaasi waxa weeyaan hubkiisii iyo gaashaamaduu ku dagaalamayay iyo hubkii iyo qalabkii dagaalkoo dhan yacnii waqaf buu ka dhigayo wuxuu u xabisay oo u xidhay jidka ilaahay in lagu jihaado oo diinta loogu shaqeeyo wakaab hadda ninkaas waa ka gardarantihiin waa ayib macnaha wuxuu leeyahay culimmada qaarkood ay leeyihiin waxaa laga wadaa alaabtan ayay u qaateen qaarkood markay u tageen khaalid waxay weydiiyeen war alaabtan aad haysato waa alaab qiimo leh waxayna u qaateen inuu ganacsi ahaan u haysto markaase waxay yidhahdeen sakaa lagu leeyahy isaguna wuxuu yidhi sake kama bixinayo alaabtu wax weeyaan waa qalabka lagu dagaalamo iyo actaadka iyo duruucda iyo waxyaalahaasuu haystaa marka waxaa laga yaabaa bay inay u qaateen in uu ganacsi ahaan u haysto saas daraaddeed sake ka bixi bay ku yidhahdeen kama bixinayuu yidhi isaguna markaa muxuu ku tala gashan yahay alaabtani inayna ganacsi ahayne ay tahay alaab waqafahoo ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo lagu jihaado ugu talagalay marka khaalid waxaan alaabtan aad leedihiin saka ka bixi waaba waqafba ilaahay dartiibuba u waqafayba seebaad marka mxuu ahay wax weydiin kartaan waa ka gardarantihin macnaha inay dhici karto inuu yahay baa dhici karta waxaa kaloo dhici karaysa in laga wado khaalid iska dhaaf saka waajiba uu diide xataa ti aan waajibka ahayn buuba bixiyeyba oo nin yacni waqaf aan waajib ku ahaynba waqfay oo ilaahay jidkiisa ku waqfay xoolihiisii saka waajiba diidi maayo tii muxuu aha aan waajibka ahayn buuba bixiyeyba saa in laga wadana waa macno kale ay leeyihin macnaha marka khaalid waa ka gardarantihin wa ama alcabbaasu cabbaas miya fa hiya iyadu waa sakadiiyo sadaqada lagu leeyahaye calaya korkaygay ahaatay wa miluhaa mid la oo macaha la jirtana korkaygay ahaato wixii aad saka lagu lahaa anaa laygu leeyay intaa keliya mehe intaa in la midana anaa laygu leeyay ayb uma qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow nebigaa ku leh amaa shacarta miyaadan ogayn anna camma arajuli ninka adeerkii sinwu abiihi aabbihii oo kale inuu la mid yahay ah. yani waxa wey adeerku waa aabbo adeerku inuu aabbo oo kale yahay sooma ogid buu ku marka cabbaas waa adeerkay wey adeerkay hadduu yahayna aabbahay oo kale waay saasuu nabigu ugu dhigay salawatu rabbi wasalam caleh ra waxaa wariyey axmed wa muslim baa wariyey macnahaa dambe oo cabbaas wixiisii anaa laygu leeyay iyada ma ahe in la eg oo kalena anaa laygu leeyay macnahaasay marka tafsiirkeeda isku khilaafayaan labada kale la garay ibn jamiil isaga waa la eedeeyey looma garaabin khaalidna waa loo garaabo waxaa layidhi waad ka gardarantihin cabbaase waxaa la yidhi waxaad ka rabteen anay isaaran tahay iyo in la egba macnaha maxaa laga wadaa wey marka wa ahrajahu waxaa wariyey xadiidkan albuhaariyu bukhaari baa wariyey walayse mana ahanin fiihi dhexdiisa bukhaari riwaayadiisa dikru cumara cumar sheegitaankiisa kuma jiro lafdiga hore fiiri ee muslim ay ka wariyeen ninka sadaqada inuu soo ururiyo loo diray cumar buu ka dhigay sooma bukhaari riwaayadiisa cumar kuma jiro walaa maa qiilana kuma jirto wixii la yidhi lahu isaga filcabaasi cabaas wixii lagu yidhi yacni hadalka uu nebigu cumar ku yidhi ee cabaas ku saabsanna bukhaari kuma jirto wa qaala fiihi markaasa wuxuu yidhi qaala wuxuuna yidhi fiihi riwaayada bukhaari dhexdeeda fa hiya wa miluha macaha cabbaas baa korkiisa ay tahay in la egna isagaa laga raba qaala abu ubayd wuxuu yidhi abu ubayd waa mxuu ahay qaasim nusallaam ninkii muxadiiska ahaayee haddana luqawiga ahaa weeyaan ara waxaan u arkaa buu idhi wallahu aclam yacnii waxaa la fasiraya marka cabbaas wixiisii anaa laygu leeyahay maxaa laga wadaa abu cubayd baa fasiraya abu ubayd iyo abu cubaydaa kala jira abu cubayda waa macmar ibnu muana waa waa ninkii isagana luqawiga ahaa imaamka ahaa wa abu cubaydna alqaasi ibnu salaam weeyo waa saaxibu kitaabi alamwaal oo waa isagana waa nin muxadis ah oo imaam ah oo luqawi ah abu ubayd iyo abu ubayd marka way kala yihin abu cubayd wuxuu yidhi araa waxaan arkaa buu wallahu aclam ilo quman annahu nebigu ahara inuu dibdhigay canhu xaggiisa alsadaqata sakadii inuu ka dibdhigay caamayni laba sano lixaajatin xaajo darteed oo caradad soo darisay lilcabaasi cabaas ku timid oo ku soo darisay darteed walilimaami imaamkana waxa uu leeyahay buui xaq u leeyahay an yu'ahira inuu dibdhigo sadaqada inuu ka dibdhigiyo zakada calaa wajhi nadari fiiro wejigeed intuu fiiriyo haday u muuqato maslaxa ahaan iyo ruuxankaata duruuftiisa inuu sanadkan ka dibdhigi karoo dhihi karo sanadka dambaad bixin doonta marka waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxaa dhici karaysa uma ya'hudhu kadib buu qaadaya kadib ayuu qaadaya waa riwaayada dhahaysa fa hiya calayhi wa miluhaa macaha maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa hadday riwaayadu tahay midda bukhaari wariye ee dhahaysa cabbaas waxaad ka rabteen isagay dushiisa saaran tahay in la eg taa la egna korkiisa weeye waxay noqonaysaa buuhi macnuhu inuu nebigu sanadkan sekadii lagu lahaan lahaa uu ka dibdhigoo sanad dambe ugu dibdhigay sanad dambe marka la gaadhana tii sanadkan laga dibdhigay iyo sanadka soo socda tiisii labadaasaa lagu wada yeelanaya soo saas maa yani fa hiya calayhi wa miluha macaha sanadkanoo loo dibdhigay iyo sanadka dambe tiisii ayaa lagu wada leeyelanaya manaha oo korkiisa sidaasi weeye markaasoo macnahaasaa laga wada ahara canhu sadaqata sakadii buu nebigu ka dibdhigay caamayni laba sano lixaajatin oo carada lilcabaas walilimaamina waxaa u sugnaaday imaamka xaq wuxuu u leeyahay an yu'ahira inuu dibdhigo ala wajhi nadar uma kadibna ya'huduhu uu ka qaado waman rawa xadiidka ciddii ku warisay fa hiya calaya wamiluha anaa laygu leeyahay cabbaas wixiis korkayga wey in la egna waa laygu leeyahayna sidaa cidda ku warisay oo axmed iyo muslim iyana fa yuqaalu waxaa la dhahayaa marka kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam tasallafa mid daynsaday minhu cabbaas wuxuu ka daynsaday sadaqata caamayni laba sano zakadood buu ka daynsaday dalika alcaama sanadkaa isaga iyo waladii qablahu sanadkii ka horreeyey maxay noqonaysaa marka anaa laygu leeya horaan uga sii qaatay waa anaa laygu leeyayo sanadkiibaa horena waan ka qaadanay sanadkanna wixiisii waan ka sii hormarsannay nin wixiisiiba annaga aan qaadannoo korkeenna ay tahay oon anugu horay uga qaatay inaad hadda weyddiisaan waad ku khaldantihin labadaa mid waay marka isaga korkiisa weyaan haddii la riwaayaduna waxay noqonaysaa waa loo dibdhigay laba sana isku gaadhay marka hadday noqoto anaa laygu leeyahayna waan ka hormarsannay waay sidaasuu abu cubayd ku fasirayaa oo ka dhigaya xadiiska waxaa loo deliishanaya iyo kan horaba baabka iyo tarjamada macnaha loo dhigay oo ah sakada in la hormarin karo sakada wakhtigeeda iyadoon gaadhin in laga sii hormarin karood sii bixin karto soo qaad ramadaan baad sakada bixisaa ramadaantii intaan la gaadhin sakadii waad sii bixin kartaa sidaasay xalamada xadiis faa'iidaynayaan ayib xataa laba sano sekadeedii waad sii hormarin kartaa sida xadiiska muuqata sidaana waa madhabka abu xaniifa shaafici iyo axmed ibnu xambal jumhuurtaa qaba culimmada badankood baa qaba in la sii bixin karo axaadiistaasayna deliishanayaan qaar diidan baa jira ayib haddii la yidhahdo waa la sii bixin karaa laba qodobba in la baraarujiya waa laga maarmaan qodob weeye marka aad bixinayso waa inaad ku bixiso niyatu zakaa niyada aad ku bixinayso waa inay tahay sakadii kugu waajibtay oo aad bixinayso niyo saka waa inaad ku bixiso haddaadan niyadaa ku bixinin waa un sadaqo leanna sadaqada sunnada ah iyo sakada waajibka ah waxa kala saara waa niyada qasadka qalbigu marka waa inuu yahay sakadii waajibka ahayd ood bixinayso hadday niyadaasi meesha ka baxdo sika ma noqonayso mana ku xisaabin karti waa qodob qodobka labaadee ee muhimka ah waxa weeye sakada aad sii hormarinayso waa inaysan xidhin iriddii sadaqada iyo qaraabo xidhiidhinta leanna xoolaha waxaa lagu leeyahay xaq aan sake ahayn soo marka wixii oo dhan sake ha wada gelinin sida tujaarta qaarkood ama ganacsatada qaarkood ay sameeyaan oo dhan fayl buu furhayaa yani shilinkii uu miskiin siiyaba meeshaas ku qoraya sanadka dhan haddaa masaakiintan soo istaagtay jumcada iyo khamiista dukaamada marta shilinka iyo labada shilin ee u tuurtuurahayo mid walba meel buu ku qoranaya hadhow markii sanadka la gaadho sekada wakhtigeedii la gaadho yuu kulkuleetar qaadanaya marka isku dardar isku dardar markuu kullii isku dardaro dee wuxuu leeyahy adeer sekadaydii horaan u bixiyeyba maxaabo laygu maleeya marka taasi wax weeyaan waa xaq kalaa meesha aad ridaysa xaq kalaad meesha ka saaraysa waxaa la rabaa inay furnaato baabka sadaqaduna furnaado adoo sadaqadii bixinaya mabrarka qaarkood waxaa kugu imaan karta meelihii sekada mudnayd meel ka mida ood markaa isleedahay sadaqana uma haysid ama sadaqaba kaama goodo markaa inaad seke ula niyootood siiso ood markaa ku bixiso hadhow markii sanadka la gaadho sakadaada aad bixinaysana aad markaa xisaabiso markay xisaabtii soo baxda aad tidhaahdo taas horaan usii bixiyey sa aad uga jarta marka marka horumarintaas quyuudda iyo dawaabidda haddii la ilaaliyo wax mushkila maleh hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm